alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala almusanifu raximah اllah kitaabu siyaam soomkiiba ku saabsan yahay ama siyaamkii fi luqati alimsaak waxaa lagu yihahdaa soomka luqada alimsaaku can shay ama hadalkii laga afhaysto ama cunto laga afhaysto ama daaqii xoolaha xataa khaylu siyaamu wa khayru hayru saa'ima waa ku lahaa ninkii shaacirka ahaa sharcanna waxaa weeyaan imsaakun can almufatiraati jamiica annahaar waxyaalaha wax afuriya in laga fogaado maalinta dhammaanteed min awali duluuci lfajr laga bilaabo saadiqa ilaa quruubi shamsi taqaruban ila allahi subxaanahu wa tacaala wixii ilahay loogu dhowaanayo waxaa la jideeyey soonka sanadkii labaad ee hijrada nabiga caleyh الsalaatu wasalaam bil shacbaan asl mashruuciyaduna alkitaabu wasuna waijmac اluma qowluhu tacala ya ayuha aladiina amanuu kutiba calaykum الsiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum iyo axaadiista nabiga aleyh الsalam bunya alislaamu calaa khams arkaanta islaamka ayuu kamid yahay yajibu sawmu ramadaana yajibu waxaa waajibaya ama waajib ah sawmu ramadaana ramadaanka soonkiisi baa waajibay oo ku waajib ku waajib noqonaya calaa kuli muslimin qof kasta oo muslima muslimkaasoo baaliqin qaangaar ah oo caaqilin wax garanaya oo qofka la yihahda mukalafka mukalaf haddaad maqasho waa ba baaliq caaqil wey marka qof kasta oo muslima ayaa laga rabaa inuu soomo haddana qaangaar ahoo caqligiisana uu xadir yahay qaadirin kara cala soomi soomka kara oo marad iyo safar iyo waxaas ana midna aan haysanin maca alkhuluwi kana kana maaragtay khaali ka noqdayoo aan a ku jirin min xaydin xayd wa nifaasi nifaas yani khaali ka ah oo ka maran min xaydin xayd haweeneydii inuu xayd qabtaba caado wa nifaasin ama dhiiga dhiigdhalmada la yihaahdo marka halkan wuxuu kaaga sheegay shuruudii iyo mawaanicdii in la helo shuruudii oo qofku muslim yahay baaliq yahay caaqil yahay qaadir yahay haddana uu wax maanica masa jirin maanica waxaa kamid a ah xaydka iyo nifaaski baa kamida ah. intaas hadda uu sheegay musanifka mid walbaba ah ixtiraazaat ayuu leeyahay waana keeni doonaa wuxuu yihi falaa yukhaatabu lagula khitaabi mahayo lagula hadli mahayo bihi bisiyaami soomkii kaafirun gaal oo qof gaal la dhihi mahayo war soon la dhihi mahayo marka mukhaaab ma aha oo lagula khitaabi mahayo laakiin mucaaqab weeye fi laakhira waa lagu ciqaabaya soomkii uu ka tegay ee uu soomi waayo waa loo ciqaabi laakiin adduunyada intuu joogo isagoo weli islaamin lagu khidaabi maayo la dhihi maayo war soonkii la imaad soon la dhihi maayo masalada ay ka hadlaan inta badan usuuliyiinta ay dhahaan hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareeca gaaladu ma lagula khidaabaya shareecada furuucdeeda marka alimaam ibnu qudaama raximah llah wuxuu leeyahay waa cadiimu lfaa'ida waana iska khilaaf iska lafdi ah leanna qolo walba waxay og tahay in gaal hadda tuka intii la yihaahdo ama soon intii la yihaahdo uu soon iyo salaad uu la yimid aan laga aqbalina waa ogyihiin waxay kaloo ogyihiin aakhare markii la tago in waxyaalaha lagu ciqaabi takaaliiftii shareecada uu ka tagay oo towxiidka u horreeyey in lagu ciqaabi oo loo qabsanna waa yadana wax la ogyahay wey marka waxaa weeyaan labada dhinac marka la fiiriyo khilaafkooda waa iska khilaaf lafdi ah kuwa le mukhaadabuuna bifuruuci shareeca iyo kuwana lagula khidaabi mahayo isku meel bay tegaysaa natiijadu natiijadu hal meel bay tegi oo qolana ma laha hadda gaalka salaada tuka ama soonka soon hala dhaho ma laha qolo kale qolo la ma jirto hadduu soomo soonkii waa ka ansaxaya qola la ma jirto araw ayb marka calaa kuli xaal laakiin lagula khidaabi mahayo adduunyada aakhiras waa loo ciqaabaya wa sabiyun walaa yukhaatabu bihi sabiyun mid yaroo sabi ahoo aan qaan gaarin oo aan weli tamyiiz iyo caqli iyo wax yeelanin baa loo jeedaa ama hadduu mumayiz yahay oo caqli leeyahay waa asagaaba sheegi doona musanifka oo oh, salaadiiba uga qiyaas qaadano sida salaadi oo kale ayaa leeyahay sooma selafkuna waxay samayn jireen saxaabada iyo caruurta yarka intay sooma la dhaho ya waxay ku ciyaaraan markay gaajo dareemaanba yaa la siin jiray ilaa qoraxda ay u dhacdo laakiin in lagu ciqaabo oo waxuuna karaynin qudradiisa awooddiisa ka weyn in la saaro oo asagoo la ogyahay inuuna soonka wadi karin in lagu cadaadiyo ma aha leannahu mukalaf ma aha laguma in lagu tartiibiyo oo lagu taadiibiyo waxu tarbiya unoqoto uu lasii qabsado baa loola jeeday saa baa loola jeeday wa majnuunun iyo mid waalan majnuunka asagu de wax lagula khidaabi iyo wax midna ma jirto leannahu waa marfuucu qalab qalamkiisa waa la kor yeelay a waxa la weydiinaya hadduu soomana soomkama ma ansaxayo waman ajhadahu sawmu qofkii soomka uu dhibaayo oo mashaqo iyo juhdi iyo dhibaato kala kulmaayo atcabahu limaada likibarin liajli kibarin da iyo duqnimo darteed waa qof odaya oo waayeera oo duqoobay saas darteed buunan awood u lahayn inuu soomo ama mase maradin jiro darteed xanuun culus baa haya alxamdu lilahi aladii amdarana allahuma sayiban naafican allahuma sayiban naafican wajcalhu mubaarakan wawaasican wabaariqan lijamiici bilaadi lmuslimiin ayib ilahay waa u bahneen roobka aad baan u bahneen aad baa ugu bahan yahay ilahay dhulkaa noo gaarsiiyo ayb kitaabada inaga inaga qoy inaga qoyn iska ilaaliya walaadihii hore waxaa la yihi markay arkaan awr dhaan ah oo biyo wada markay arkaan dhaan isii carari jireen an waay hal kitaab oo farguri ah gacanta lagu qoray bu wataa biyo hadduu ka gaara ka kacway kitaab kale ma helayo marka hadduu arka rati dhaan oo meel socdo waa intaasoo intuu buubo uu kusoo ordo biyaha ku daadiyo marka waa carari ayb falaa yukhaatabu bihi kaafirun wasabiyun wamajnuunun waman ajhadahu sawmu likibarin da iyo duqnimo darteed hore soo gala halkana cidlaa halkana cidlaa dhulkana cidlaa sheekh soo gala soo gala soo gala soo gala meesha soo gala idinka raggiin hore qawmu likibarin aw maradin laa yurjaa maradkaasoo laa yurjaa rajo laga lahayn buru'uhu bogsashadiisa in laga bogsadana rajo laga qabin amraad waxaa jirta inta badan aan caafimaad inta badan laga qabin baa jirta oo aad iyo aad u dhib badan ilahay laga badbaadiyo mararka kansarka la yidhaahda kamida ah saradaanka ama aidiska ilaahay hadda dadku way waa ka quusteen naxariista ilahay waa subxana wa tacala waasac weeye inuu naxariis loo sdadejiyo waan rajayna oo loo helo daawo loo helo laakiin hadda qofka cudurkaa lagu sheego aakharo mu isku aruurini adduunku uu ka samrayaa ow maradin jiro laa yurjaa rajo laga qabin buruhu bogsashadiisa a biadaain walaa biqadaa'in waxay ku cadfan tahay laa yukhaaabu lagula khidaabi maayo biadaain ado oo haddaba soon la dhihi maayo walaa biqadaa'in qadona lagula khidaabi maayo hadhow markii dambe aad qadayn doonta la dhihi maayo leanna duqnimada iyo daadu dee rajo lagama qabo in laga bogsado oo dhallinyaranima la soo noqdo maradka nukuufka ehe aan rajo laga ahayn asaguna sidoo kale goor laleeya waa caafimaadi doonaa qofka laleeyahay waxbuu soomi doonaa ayadan lama hayo saa darteed qaday ada midna lagula kadhaami maayo maxaana la samayn haddaba laakiin yalzamu waxaa laazimaya man ajhadahu sawmu qofka soomka uu dhibaayo waxaa ku laazimaya likulli yowmin maalin walba muddu dacaamin ah, hal mud ah oo raashin ah mudkuna waa rubcu saac suuska marka afar loo qaybiyo meeshiiba waxaa la dhahaa mud baa la dhahaa afar marka loo qaybiyo meeshiis marka saacina muxuu muxuuha laba kiiliya bar laba kiiliya bar baad afar u qaybin laba kiiliya bar yaa afar u qaybinaysaa meesha afaraad baa mid noqon meesha afaraad yaa mid noqonaysa marka jamhuurtu sidaasay qabaan waxyaalaha cuntada ku saabsan ee kafaaraadka ah ama fidyada ah miskiin walba in la siin doono hal mud in la siinayo saasay qabaan laakiin axnaafta waa khilaafsan tahay ayagu waxay qabaan laba mud laba mud bay qabaan masaladana wax na soo gaara kuma soo aroorin laakiin qiyaas waay ah, waxaa loo qiyaasanayaa qolana waxay u qiyaas qaateen kafaaratu man jaamaca nahaara ramadaan ninka maalin ramadaana islaantiisii jimaacay kafaaradiisi oo nabiga calayh salaam ninkii saxaabiga ahaa ee arrintaa ku qabsatay waxaa uu yidhi wuxuu siiyey cirq ama caraq baal dembiilah ah oo shan iyo toban saac qaada shan iyo toban saac qaada shan iyo toban saac haddii la yidhaahdo ha loo qeybiyo situuna miskiinan ilan qofkii lixdan miskiin baa laga raba inuu quudiyo islaantiisa jimaacay maalina ramadaana shan iyo toban saac haddii loo qeybiyo lixdan miskiin haddii loo qeybiyo calaa miskiin meeqa u hagaagaysaa ya calaa miskiin hal mid ba u hagaagi calaa miskiin meeqa u hagaagi hal mid leanna shan iyo toban saac oo saaciiba uu yahay afar afar mid uu yahay haddii lixdan markaas lagu sii dhufto calaa miskiin hadduu heli shan iyo toban saac shan iyo toban waxaad ku dhufataa afar ku dhufo amaqa waa lixda soo maha lixda miskiin u qaybi miskiin walba hal mid baa ku hagaagi meesha ay deliishanayaan marka meesha ay deliishanayaan in miskiinkii mid la siiyo wax walbana looga qiyaas qaato oo midkii odayga ahaa ee soomi waayey kii mariidka aha jiro darteed la soomi waayey kafaaraadka laga rabo islaanta xaamilada ilmaheeda darteed u afurtay waxa laga rabo mid mid mid baa arkaysaa midka marka xaggee salka ku hayaa wuxuu salka ku hayaa qiyaasan can kafaarati man jaamaca imra'atu nahar ramadaan ninkii islaantiisi jimaacay maalin ramadaan kafaaradii laga rabay baa waxay noqotay situuna saacan waxaujeeda situuna miskiinan lixdan miskiin miskiin walba in la siiyo hal mud in la siiyo halkaas isla ku hayaan axnaaftu waxay leeyihiin maya qiyaasan can kafaarati man xalaqa shacrahu liladaa ninkii muxrimka ahaa ninkii muxrimka ahaa ee madaxa laga qabtay ee timaha iyo ay injirta waxaa saas o kale shakacab cujra xadiidkiisi garanaysaa man kaana minkum mariidan oo bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk marka raashinkii markuu nabiga sheegay wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam halaathatu aasucin lisittati masaakiin saddex suus lix miskiin siin buu nabiga alayh isalaatu wasalaam haddii saddex suus lix miskiin loo qaybiyo calaa miskiin meeqaa kusoo hagaagi laba mid baa kusoo hagaagi ila waxaan idhi waa afar mud lix miskiin haddii saddex suus loo qaybiyo suuskiina uu yahay afar mud uu yahay miskiinkii laba mid baa kusoo hagaagi muslimkan kusoo hegi laba mud abu xaniifana sana taasuu qiyaas qaatay marka qiyaaskaasi daliishanayaa nas hadda cad oo la hayo ma hayno marka wuxuu leeyahay laakiin yalzamu waxaa ku laazima odaygii man ajhadahu sawmu qofkii soomka uu dhibaayy likulli yawmin muddun baa ku laazimaya muddu dacaam mud raashinah wa yukhaadabu almariidu yukhaadabu almariid qofkii mariidka ahaa waa lagula khidaabayaa soomka oo marka le kutiba calaykum siyam waa soo geli wlmusaafiru musaafirkan waa sidoo kale wlmurtadu murtadkii diinta islaamka ka baxayna walciyaadu bilah sana waa sidoo kale waa lagula khidaabi wlxaaidu haweeneyda xaaidada ah wnufasaa intaba mukhaaabuuna biqada qadihii ayaa lagula khidaabaya maxaa lagula khidaabayaa alqada hadda xilligan ay joogaan ay sifadaasi ku sifaysan yihiin sooma lama dhahayo qof mariidahon soomi karin laakiin hadhow markuu u caafimaado inuu soomaa laga rabaa qadihi musaafir ama musafar ku jira hadda soon la dhihi maayo murtad gaalooba diinta waa ka baxay soon la dhihi maayo lakiin markuu islaamka kusoo noqdo inuu qadaya laga rabaa xaaidadii iyo nafasadii haweenka noocaasa ayaguna markaa caadada ay qabaan maanic baa jiro ma soomayaan laakiin markuu maanicii zuulo ayaa laga rabaa inay qadii la imaadaan marka mukhaatabuuna bilqadaai duuna ladaa inay qado la imaadaan ee qadeeyaan baa lagula khitaabiye inay gutaan xilligiisii lagama rabo liannahu maanic ka reeba ayaa jira qaarna wuxuu oga reebay lilirfaaqi naxariistaga loo naxariisanayo mariidka musaafirka kuwana waxa weye waa maanic dee ama suuroobi karin inuu qofka buusababa ridadii iyo oo qofka murtadkaadi niyaba ma lahaba soomkana niyaa la rabaa murtadna waa gaal gaala niyo oo cibaadada wax niyo oo laga aqbalaya ma jirto xaadadii iyo iyadana mawaanicdii yaa ku quntay duunala daayse maya fain takalafa almariidu hadduu mariidkii ismashaqeeyo oo iskalifo oo isagoo xanuunsan uu yidhaahdo waxba afuri maayo waan iska soomi wlmusaafiru takalafa almusaafiru musaafirkii baa iskalifay fasaamaa markaasay soomeen maca almashaqati iyagoo mashaqadii safarkii iyo mashaqadii maradkii ay hayso yay iska soomeen saxa waa saxayaa soonkaasi duuna almurtadi semaya murtad isaga hadduu yidhahdo waan iska soomi gaal isagoo gaala ah, laga aqbali maayo waa gaal ilene camalkiisa o dhan ba waa habaan manfuuran wey biqiica oo kale wey wlxaaidi haweeneyda xaaidada iyo wnufasaa duuna murtadi murtadki maya haduusom laga aqbali maayo wlxaaidi waduuna xaaidi xaaidadee iyaduna maya wnufasaai waduuna nufasaai saddexdaas iyagu haday soomaan oo isku kalifaan laga aqbali maayo laakiin mariidkii iyo musaafirkii marka horeba dantiisa unbaa layihi afar isaga tabartiisa unbaa la fiirinayay wax kale hortaagna ma jirin hadduu yidhahdo waan soomi karaa waan isku kalifaya waa ka asaxaya waa ka asaxaya kuwanse isagu maanic baa hortaagan saddexdan kale almurtad walxaaid wanufasaa fa in aslama hadduu islaamo haweenka xaydada iyo waa kii nabiga alay slam dhihi jiray markii ay ka hadlaayay nusqaanu diin ah, haweenka diinta inay nusqaayi ku jiraan oo ay dhaheen maa nusqaanu diinina soo midda soo markay xayd oo qabtaan mid diin ayna soomaynin oo ayna salaadeyn waa ku dhihi jiray fa aslama hadduu islaamo murtadkii murtadkii baa diini soo galay awamase afaaqa waxaa miirsaday majnuunkii waa laa kii waa laa afaaqada waxay ku noqoni majnuunkii kii waa laa bay ku noqon waa miyirsaday oo mase balaqa waa qaan gaaray kee weeye asabiyu kii yaraa sabiga ahaa waa qaan gaaray mufdiran xaalay afuran yihiin ayagoo iska afuran oon soonba bilaabin oo kan saqiirkaana uuna soonkii la imaanin kii majnuunkaana waaba waalan yahay murtadkiina waaba gaal ayay islaam mawaanic baa zuushay zaalat mawaanic mawaanicdii baa zuushay oo aslama baa layidhi murtadkii waa soo islaamay maanici irtidaadkii gaalnimadii baa zuushay aw afaaqadii majnuunkii baa zuulay aw balaqirnimadii baa zuushay mufdiran laakiin way afuraayeen marka horeba fii athnaa'i nahaari maalinta dhexdeeday arrinkaas dhacday fii athnaa'i nahaari ee aslama fii athnaa'i nahaari afaaqa fii athnaa'i nahaari balaqa fii athnaa'i nahaari intaasba athnaa'i nahar bay ku tacalluqeen mudina waxaa loo sunayaa saddexdaa qolo al imsaaku inay afhaystaan maalinta bartankeedii wixii oo la sooman yahay bay arrimihii ka zuushay mawaanici soo maaha inay inta ka hadhay maalintaa iska afaystaan oo ay maalintaa xurmeeyaan oo ayna cunto cunin ayaa wanaagsan walqadaau qadona waa loo sunneeyaa wanudiba alqadaau laannahu markaa maalinta ayadaa mukalafa maynan ahayn qaangaadho kan muunan ahayn kan majnuun buu ahaa marfuuculqalam buu ahaa kan murtad buu ahaa gaal walqadaau qaarkood ay leeyihiin murtadka kuma jiro gaalka asligaha wey murtadka waa qadeynaya wax alla wixii intuu gaalka ahaa waa qadeynaya lakin gaalka asliga ah waxba asago waxba asaga marka qada lagama rabo ah, qul liladiina kafaruu yantahu yukfar lahum ma qad salafa buu soo gelaya wlqadaau qadana waa loo suneeyaa waa sunno ah, walaa yajibaanise ma waajib ma noqonayaan kuma waajibayaan qadihii waajib kuma aha imsaagii inay af haystaanna waajib kuma aha wain balaqa sabiyu hadduu ilmihii yaraaaan gaaro saaiman xaaluu sooman yahay isagoo sooman oo soonkii sunasoo tahay iska sooman ayuu qaan gaaray lazimahu waxaa ku waajibaya alimsaaku inuu af haysto waa ku waajib maxaa yeelay maalintaasi maalin farar ay noqotayba oo uu qaangaar yahay wanudiba lahu waxaase loo suneeya alqadaa inuu qadeeyo maadaama maalinta hore bilowgeeda hore uu soonka sunno ka ahaa inuu maalin kala qadeeyo sunno wey inuusan laazimo oo soonka u afhaysto oo uuna afurin taa waajibay ku tahay maxaa yeel qaangaar wey xilligaasi walow dahurat ilxaa'idu hadday gabadhii caadada qabtay ay daahir noqoto fii ahnaa'i nahaar maalinta dhexdeedii amsakad way ka afhaysanaysaa cuntadii nadban sunanimo waajibkuma aha marka horeba ruksi haysatay maalinta habeenkii mana niyoonin marka inay iska afhaysato oy maalinta xurmayso oo cunto aynan cunin waa sunno waqadad wayse qadaynaysaa xatman waajibnimo qadi waa lagu leeyahay haweeneyda soon salaada maan lagu lahayn mooyeene haweeneyda xaaidada iyo nufasada iyo wixii soonka soona ka tegay waa qadanayaan xatman waajib wey aw mase qadima almusaafiru qofkii musaafirkaa safarta ku maqnaa maqnaayo macduurka ahaaye in waafura loo baa soo galay aw mase beri almariidu midkii jiranaa ee marow dartii la afuray baa soo caafimaaday ama wahumaa muftiraani maanta way afuran yihiin musaafir afuray oo safar dartii u afuray mariid afuray oo marow dartii u afuray ayaa labadoodaba cilada ay zuushay amsakaa way afhaysanayaan nadban sunanimo maxaa yeelay cudur ay marka horeba ku afureen inay marka iska afaystaan waa min baab inay ilaaliyaan xurmada maalintaa un laakiin waajib kuma waa suno amsaka nadban wa qadayaa way qadanaya xatmanse ah, faman kaana minkum mariidan aw calaa safr faciddatun min ayaamin ukhar weeyaanoo inay qadayaan waajib bay ku tahay o mase saaimaani yani zaada almaanicu maanic baa zuulay oo musaafirkiina safartii baa ka zuushay oo muqiim buu noqday reerkii buu yimid mariidkii jiranana jiradii baa ka zuusha waa caafimaaday markay caafimaadayeen maalinta dhexdeeda maxay ku sugnaayeen way soomanaayeen ow amase saa'imaan ayagoo sooman ayay ciladii zuushay amsakaa way afhaysanayaan xatman waa jinnimo leanna hadda waxay noqdeen ahlutakliif bay noqdeen walow qaamat ilbayinatu hadday bayino iyo caddayn ay la helo qaamad macnaa la helo oo ay suurowdo caddayn biruyatin biru'yati yowmi shaki yani biruyati lhilaal bishii in la arkay baa caddayn loo helay yowmi shaki maalinta yowmi shakigaha yomshaki waxaa la dhahaa soddon markay tahay bisha shacbaan bisha shacbaan markay soddonkeedii ay tahay habeenka soddonaad oo bishii la arki waayey wax lagu kalsoonaan karo oo sheegana la waayey habeenkaasa waxaa la dhahaa eh, leilatu shaki maalintan yowmushaki baa la yihahdaa inuu qofka soomana de xadiidkii camaar binu yaasir radi allahu canhu waa ka dhihi jiray faqad casaa abaalqaasim man saama alyowm aladi yushaku fiihi faqad casaa abaqasim faqad casaa abaalqaasim sala allahu aleyh waalih wasalam marka lama soomi karo laakiin maalintan iyadoo yowmushaki lagu xumbaaray ayaa waxaa soo dhacay war ah in bishii ay sugnaatay xalay inay bilatay low qaamat ilbayinatu cadayn hadday istaagto biru'yati yowmi shaki maalinta yowmi shakigeeda araggeeda ru'yat ilhilaal wajaba waxaa waajibaya imsaaku baqiyatihi dadka waa iska afureen bishii waa lama baa xalay maalinimadii waa warki soo dhacay bishii meelheel baaba laga arkay xalayt wajaba waxaa waajiba imsaaku baqiyati maalinta inta ka soo hadhay in la afhaysto cuntada aan la cunin ayaa waajib ah wa in la qadayo maalintaana waajib bay noqonaysaa wayu'maru sabiyu ilmihii yaraa waa la amrayaa bihi bisiyaami soomkii baa la amri lisabcin libuluuqi sabcin toddoba markuu gaarho toddoba jir markuu noqdo soomkii baa la amraya soom baa laleeyahay wayudrabu waa lagu garaacaya waa lagu edbinaya licashrin toban hadduu gaarho qiyaasan can isalaati daliil looma hayo daliil kale oo qiyaasan looma hayo salaadii waa xadid kuso horor nabi sal sl muru awlaadikum salaat wa abnaau sabcin marka toddobada in lagu amro toban kale lagu garaaco xadiidka salaadu ka hadlaayey laakiin soomka min baabi in lagu edbiyo oo sidii salafka iyo ay samayn jireen lakin xadiid hadda kusoo aroor nasa ma jirta kaasaa loga qiyaas qaadanaya salaada looga qiyaas qaadanaya laakiin waa in la fiiriyaa maadaama soonka iyo salaadu ayna isku mid ahayn isku mashaqana aynan ahayn oo soonku uu ka cunis yahay oon iyo gaajo ilmaha yarkana ay culeys ku tahay hadba duruufta ilmaha in lala socdaa la rabaa isagoo dhanqalmay oo baahi darteed la duulaaya oo gaajo darteed iyo muxua oon darteed inaha gadiya hadii arko in la cadaabo maaha in la cadaabo maaha ila masalada marka hore waxay ahayd waajib may aheene tarbiya un bay ahayd hadduu laakiin soomi karo xogo adkaysan la yiraahdo waa la wadaya lix saac hadduu gaaro yirahdo waa wadi laahay iska afur baa laleeyahy casr hadduu gaarsiiyo kadalika marka cudurdaarka warka waa loo afuri kuwii waajibka ki waajibka ku eedbaaba isagoo musaafira oo soomanaa haddii ay ku adkaato iskaba afurhayo nabiga sala allah aleh wasalam fatxu maka markii ramadaan bay aheede dhexda la marayo casr wixii la joogu biyo u cabay rasuulka alayh salam saxaabadana yiri afura idinkana wayudrabu licashrin tu marka waa hadana dhibayni wey wayubaaxu waxaa looloo baneeyaa yubaaxu lfitr afurkiibaa yaa banaan oo la baneeyey liman qalabahu ljuuc liman qalabahu aljuuc qofkii gaajo ay ka qaalib noqotay iyo walcadashi oon yubaaxu alfitr yubaaxu lfitr maxaa idinki ni qoran qalabat aljuuci walcadash wyubixu baa idin qor miya wyubixu qalabat aljuuci wyubixu lfitra yubiixu lfitru wuxuu banaynayaa bay noqon markaas halabat aljuuci mm. ama yubiixu lfitra waxaa banaynaya halabat ljuuci walcadash ayaa banaynaya ah, in gaajo ay ka qaalib noqoto ama oon ay ka qaalib noqoto ayaa afurkii banayn ah, lakin waxaa qoran wayubaaxu lfitru liman halabahu ljuuc qofkii uu ka qaalib noqdo gaajada iyo walcadash oon kuwaa isku mid u markaa haddii gaajo daran adooba xataa gurigaadi jooga waxaad cunto aad ku suxuuranin xalay ay jira waxba suxuuranin qorax darana kugu dhacday gaajo daran iyo oon daran uu ku qabtad wadi weydo iskaa furaysa maxaa yeelay de naftaada inaad disho ilahi subxaana watacaala ma rabo ah, naftaada inaad disho cudurdaar weeyaan cudurdaar sharci wey walaa taqtuluu anfusakum bilah ilahi subxana watacala in allaha kaana bikum raxiima ilahi waa idin naxariisanayaaye dayib laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscahaana way aayaddii marka wax mashaqo keenayo sideedaba shareecadeena gaajo darteed ba haddaad la dhimanayso iska afuraysa maalin kale ad qadayn bxayثu meel yaksha uu ka baqaya min yaksha looga cabsanaya alhalaaku halaag ayuu ka baqaya inuu dhintaba aw ilmaradu jiruu ka baqaya haduu sidan uu kusii wado xanuun uuna hadhow kaba kicin ama jiro iyo inuu ka qaado ayuu ka yaaban yahay waa iska afuraya walow daraa haduu ku walow daraa haba kusoo dariyo maradka iyo xanuunkaasi ama gaajadaasi fi athnaai اlyowmi maalinta dhexdeeda walow daraa fi athnaai اlyowm maalinta dhexdeedi ayuu xanuunsaday isagoo caafimaadsanaa oo maalintii caafimaad ku soomay iyo maalinta bartankeeda xanuunsaday waa iska afuraya walow dara almarad fi athar aliyo maalinta dhexeeda nacam idaa shaqa soomu soomka hadduu dhibaayo wey hadduu soomka dhibaayo nacam wa safaru lqasri safarka gaabi safaru lqasr safarka macnaha lagu gaabiyo salaadaha safaruqasri waa ka soo maray kitaab salaad markaan soo marayne maraaxishiisii iyo burudkiisii iyo markaa safarka safaruqasrka yihaahdo qofka waxaa loogu baneeyaa inuu asagana siduu soonka salaadaba u qasrinayay yuu soonkana u afuri karaa soonkan u afuraya nacam wayubiixu lfidri ku cadfan tahayoo afurkibaa waxaa baneynaya safaru lqasri qasriga iyo gaabinta safarkiisa ayaa baneynaya inaad afurto idaa goortii buusa afuri faaraqa alcumraana dagaankii iyo dhismadii markuu ka dhex baxo qabla alfajri hadduu fajirkii iyo waagii salaada subax intan weli dilaacan ka hor uu safarti bilaabo meesha deegaankan ka dhex baxo maalinta ayadaa marka waa waa iska afurayaa nacam wa ima waaw habeennimadii haben niyooda eh nacam wain nawaahu saasa qoran lakin nusaqa loo qoran wanawaahu fi leyli habeenniman uu niyoodo fain saafara hadduusa safra bacdahu bacda alfajri waagii markuu dilaacay kadib oo soonka wuxuu waajibkiisa bilaabanaya niyado habeenkii weeye lakin ficil ahaan soonka waxaa loo geli bacda uluc alfajri waagi markuu dilaaca kadib marka fain saafara hadduu safro bacdahu bacda duluuci اlfajri waagii markuu beriyey kadib hadduu safar ka bilaabo falaa habeenkiina waa niyooday waagiina waa u dilaacay isaga oo weli muqiima falaa yafduru ma afurayo ma afurayo maxaa yeelay lannahu tarabasa bilwaajib qabla wujuudi اlmurakhis wax ruksaa intaan weli la helin yuu waajib dhex galay ah, ruksadii oo safarkeed marku niyoonayey iyo markuu waagi u beryaayey intaba ruksa muunan haysanin faradkiibuu guda galay marka falaa yafdur ma afurayo wاlfitru lilmusaafiri marka hadduusan musaafir yahay si ahaan waa loo ogol yahay qabla alfajri in uu soctada bilaabo ama maalinta dambe uu safarta uu ku jiro marka safarka iyo in la afuriyo in la ska laska muxuu ahaa kee fiican tanuu ka hadlaya wuxuu leeya walfitru afurka yaa lilmusaafiri qofka musaafirka afdalu fadli badan in darahu sawmu soomka hadduu dhibaayo wey hadduu soomka dhibaayo oo rufaqadiisa ka reebayo oo socodkii iyo danihii usoo safray ay ka xanimayaan inuu afuro ayaa u wanaagsan wakii nabig alay slam yiri laysa min albiri asiyaamu fi safar waa ki yiri nin saxaabi oo soonkii soomanaa wadi waayo oo dhacay markii uu u imaaday marka haddii mashaqa daran ay jirto in darahu sawmu hataa haddii oona dhicitaan iyo ayn arrintu gaarin laakiin oon iyo gaajo iyo shaqadiisa daniis uu qabsan waayo waa afuraya ruqsa ilahi siiye subxana wa tacaala faciddatu min ayaamin ukhra bu ilah leh wa ilaa hadduunan mashaqo iyo darar iyo dhibaato kasoo gaaraynin fasawmu soomka afdalu fadli badan libara'ati dhima si dimadiisa u beryeelo a ah, ilan waajib baa saaraa oo asalkii takliifkii baa saaran oo soonkii baa lagu lahaa inuu marka isdhaafiyo wuxuu noqon doona lama oge ayaa u fadli badan haddii mashaqaba una kala kulmayna safarkaas sida hadda dee gawaariyi iyo diyaarado iyo safaro noocaasoo kalea qofka waxaa laga yaba inu dhibaataba uunan kaarkeeninba ayaa laga yaabaa walow khaafat hadday ay cabsato walow khaafat xaamilun oo murdic haweeney xaamilo ah amase murdicun mid wax nuujinaysa murdic nuujinaysa ama xaamilo ilmaha aloosha ku wada hadday cabsadaan calaa anfusihimaa naftooda xaamilka horeeya anisaas i horeysa nusqooyinka qaarkoodna murdicun aw xaamilun ah, laakiin sida sidana tartiibka ku fiican islaanta xaamilada ayada xamliga horey leena aw murdicun laakiin hal marma waa dhici karaan inay xaamila noqoto murdicana noqoto laba qolaa laga hadlaya haweenka uurka ayaa kuwa muujinaya hadday u cabsadaan calaa anfusihima naftoodii way ah, xajin weyday umul weeye soonkii oonkii iyo gaajadii ba weyday ama ahee way muujinaysaa waa xaamilo ur weeyaan iyadana uurku xamliga culays buu keenaa iyo dacfi iyo jiri waxbuu keenaa marka tani la wadi weyday ama mase maca waladayhima caruurtoodii macoodii ayagana way cabsanayaan naftooda caruurtana way u baqaayaan afdarataa way afurayaan waqadataa wayna qadaynayaan laakin tafdiyaana fudyi bixinayaan cinda alkhawfi hadday u baqaan cala lwaladi ilmaha likuli yowm maalin kasta mudda mud bay bixinayaan muddantaan baa kula socon shaaficiyada ilan jamhuurta saddex saa sheegnay xanafiyada inta kale mud bay qabaan marka likuli yawmin muddan walaa yajibu ma waajibayo sawmu ramadaan marka masaladanna waa masalo iska ijtihaadiya ah. asalku waxaa weeyaan faman kaana minkum marida calaa safarin taan bay haweenka xaamalada iyo uurka soo galayaan laakiin waxay leeyihin maadaama uu qof kale iyo ay u soontay ay u afurtay waa min baaba irfaaq weeyaanoo ma aha wax ayada tabarteeda iyo ay ka hadlaysa ilmo kale u hadlaysa marka inay culimada saas ijtihaadayaan saas u ijtihaadayaan inay mid bixinayso walaa yajibu ma waajibayo sawmu ramadaana ramadaan soomkii ma waajibayo ilaa biru'yati lhilaali hilaalka iyo bishii ramadaan in la arko mooyeene in la arko oo qof lagu kalsoon yahay oo hiqa ah hal qof oo cadli oo lagu kalsoon yahay waa inuu yihahdo bishii baan arkay ah, shuruud bay leedahay fain quma haddiise la daboolo wajaba waxaa waajibaya istikmaalu shacbaana shacbaan in la dhammaystiro halaathiina soddonkeeda halaathiina yowman soddonkeeda in loo kaamil yeelo ayaa waajib noqonaysa habeenkii soddon ay ahayd bishii shacbaan yaa bishii la waayey waa wax sheegaan lama helin marka shacbaan soddonkeeda loo buuxinaya jamhuurulculamaa sidaasay ku tageen laakiin xanaabiladu waxay qabaan ayagu haddii soddonka habeenkii soddonkeed duruur meesha ay ay xidho oo qiim iyo duruur darteed loo arki waayo habeenkaasi ramadaan inuu yahay lagu qadaraya faqdiruu lahu xadiidkii ibni cumar ayay deliishanayaan nacam sumuu liriyati waafdiru calaykum faqdiruu ku qadara habeenkaa inay ramadaan tahay ku qadara bay ku fasireen saas ku fasireen lakiin riwaayada riwaayooyinka kale ah sii cadeynayo fakmiluu lahu cidat shacbaan halaaثiin yani soddonki dhamaystira shacbaan baa looga hadlaya mooyeene ramadaan meesha kuma jiro lakiin xanaabilada weliba madhabkooda xooga badan ayaa sidaa ku tagsan sidaa ku tagsan ama xadiidka nabiga aleyh الsalaatu wasalaam ayaa xoog badan oo riwaayooyinka kale riwaayada mujmalka ana middaa mubayinka ayaa fasirta oo cadaysa mufasirka ah qowl kalena waa jiraayo faqdiruu lahooda waxay qolo kalaa jirta oo ayagana ku fasiraysaa ibnu saraad iyo qutaybe iyo waxay qabaan inay loola jeedo waxaa la yidhaahdo cilmu lxisaab iyo cilmu lfaraga ayay ka hadlaysaa bay leeyihin ah, waxaad ku qadartaan bishii in la helay oo bilatay cala alxisaab alfalaki iyo cilmu nujuum iyo xidigaha iyo waxaas kuwa ka hadla ayuuna si kale ufasireen saddexdaa qowl baa xadiidka ku jira laakiin qowlka axaadiista ay u badan tahay kaas mujrimka aana fasiraya xadii ibn cumar laftirkiisa duruqdiisa kusoo aroortay cabdullahi bn cabaas iyo keyrkiina soo aroortay waxaa weye fakmilu ciddata shacbaan halaaiina loo jeeda faqdiruuda an akmilu wey shacbaan soddonkeeda la dhamaystiro wey in la arko iyo in soddonkii la dhamaystiro labadaa umay bisha kusugnaataa in la arko bishii ramadaan iyo soddonkii shacbaan in la dhamaystiro haddii shacbaan soddonkeedi ay dhamaato wax arag la yidhaahdo damboo lasii sugaayo ma laha hora laga soomaya soddon haddii bishii ay u dhamaato fa in qumna wajaba istikmaalu shacbaana shacbaan in la kaamil yeelo halaaiin soddonkeeda yowman maalin uma kadib yasuumuun soddon beri markay shacbaan u dhamaato bil soddon iyo ko ma jirto islaamka soddon iyo ko ma jirto waxaa arkaysaa soddonkii oo bishii shacbaan loo dhamaystiray haddana bishii raadinayo oo fiirinayo oo isweydiinaya arkaysaa taas marka lama baahna lama baahna shakigaas shacbaan soddonkeeda haddii u buuxan loo buuxiyey waxay ku xigaa xatman waa ramadaan khasab wey ramadaan wey uma yasuumuuna way soomayaan fa in ru'ya haddii la arko nahaaran maalinimo bishii baa maalin la arkay wuxuu qoraxda uleyna dhicinba fa huwa lileylati almustaqbala habeenka la qaabilaya soo socda ayay raacsan tahay bishan ah, bishaan sugayna caawa aan sugayna dirin dibnay ayaan maalinimo aragnay baa la dhahayaayo la dhihi maayo bishan xalay belatay la dhihi maayo saasay jamhuurta qabaan qaar baa ilan culamada waxay u kala qaadayaan qabla zawaal iyo bacda zawaal qabla zawaal iyo bacda zawaal ayay qaar kala qaadayaan oo dee qabla zawaal la arkana waxaa weeyaan waa habeenkii horey raacsantay bacda zawaal haddii la arkana waa bishii la sugaayo soo socotay caawa wey saasay qaar u kala qaadeen lakin qowlkan hadda waxaa weeyaan muuna kala qaadin maalin ba haddii la arko bishan bisha aan soo socotay arki lahayn oo ilaahay noo muujiye weeyaane waxba maaratay soon weeye iyo lama dhahaayo caawaan sugaynaa fa huwa lileylati lmustaqbala habeenka soo qaabishan wey wa in ruwiya haddiise la arko fii beledin birshii beled baa lagu arkay duuna beledin beled kale sokadiis magaalo baa laga sheegay ama waddan baa laga sheegay waddan kale lagama arkin see la yeeli mida dhibka badan hadda dadka isku haystaan ay mar walbaba qaylada iyo khilaafka iyo ummadda ay isku mashquuliyaan culimo caamaba ay ka hadlaan wey oo hataa aan culimada iyo ijtihaadkooda loo daynaynin caamadu xataa ay aada u murmaan aada u murmaan masaladan weeyaan masaladan ayadana oo masaaisha khilaafka ka jiro culimada aad isku hayaan min qadiimi zamani ilaa xadiihi weligeed xilliga saxabada kasoo bilow ilaa maanta khilaaf khilaaf hadda bilowday may ahayn wadanka iyo wadanka ma isku soomayaan beledka iyo beledka ma isku aragtidooda ma lagu soomi iyo waa khilaaf aad iyo aad u horeeyey oo qadiim ahaayo xilligii saxaabada xataa dhacay oo ibnu cabaas radia allahu canhu xadiidkii kurayb waa kii ahaa inuu sabti iyo jumco ay kala arkeen mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu oo shaam iyo joogay oo muslimiinta o dhan madax u ahaa waa kii soomay jumcadii ibn cabaasna uu yiri anaga maana sabtiga un baan aragnay sabtidaa un baan ku soconayna haddaa bisha aragnay intaas eh, ramadaanka noo dhamaato aragti aragna khalaas haddii kale soddonka dhamaynayna dhamaynayna waa kii dhihi jiray marka muranka muran fog oo qadiima ayuu ahaa laakiin xagga nusuusta iyo adilada marka laga hadlaayo dee waxaad moodaa madhabka jamhuur ulculamaa ay ku tageen jamhuur ulculamaa markaan leenahayna waxaa weeyaan shaaficiyada basa khilaafsan ah, shaaficiyada oo weliba bacd jamhuurtooda jamhuur shaaficiya bacd shaaficiya waxay qabaan shaaficiyada waxay raacsan tahay jamhuurta kale raacsan yihiin ama jumhuur xanafiya iyo jumhuur maalikiya iyo eh, jumhuur mxua xanaabila eh, akhar xanaabila iyo intaba iyo bacda shaaficiya waxay qabaan wax la yidhaahdo ikhtilaafu lmadaalic inaan ictibaar lahayn ikhtilaafu lmadaalic inaan ictibaar lahayn macnaheedu ma aha ikhtilaafu lmadaalic ma jirto ikhtilafu lmadaalic waa jirtaa oo indhaheenaa macalin noo ah oo telefoonadaan diraynaa qofkan marka inaga bisha noo soo baxaysa kuwa waxay caawa habeen baan anaga weli ku jiraa ayay kuleeyihiin oo taa wax iska cad oo waaqaca keenaya laakiin ictibaar ma leedahayo soonkii iyo saameyn ma ku yeelanaysaa in lakala soomo lakala ciido ma ku leedahay maya ictibaarku ma leh ictibaarku laha qola alla qoladii meel muslimiinta kamid ahoo dad lagu kalsoon yahay ay bishii arkaan ay sheegaan dhammaan waa waa lagu wada soomaya waa lagu wada afuraya qowlkaasa ah xoog badan waana jamhuur culamaa fuqahada o dhan halkaas ku taga shaaficiyada jamhuurtooda basa khilaafsan oo ikhtilaaf almadaalic wayo laftirkooda maxaa masaafada baciidka markay ka hadlayaan waa isku khilaafsan yihiin asagaa soo wada qaar xataa laba qowl bu ka sheegi doonaaba wuxuu leeyahay wain ru'ya fii beledin haddii lagu arka bishii duuna aakhara beled kale ama duuna beledin beled kalena aan lagu arkin nandur waan fiirinaynaa labada beled ayaan beledna lagu arka kalena lagu arkin baan isku fiirinaynaa fain taqaarabaa hadday isku dhowaadaan cama alxukmu xukunkii waa camimi oo waa isku soomayaan aragtidooda waa isku afurayaan wa ilaa haddayna isku dhowaanin labada beled falaa maya marka waxaa weeyaan xad lqurbi baa lasku haya iyo xad lbucdi marka ah, inay isku dhowaadaan haddii isku dhow yihin waa isku xugun bay qaadan hadday kala fog yihin mayso lama dhin ha maxaa xad lbucdi ah maxaa xad lqurbi ah halkan marka wuxuu le musanifku walbucdu kala fogaanshuhu waxaa lagu fiirin biikhtilaafi almaaalici mataalicda iskhilaafkeeda qoraxdii iyo dayixii mxuu ahaa waagii iyo isku wati isku wakti maaha kol haddii ikhtilaafu madaalic xaggaasi madaalicu shamsi iyo ay isku khilaafsan yihiin waxaa weeyaan eh, isku xugun ma qaadanayaan isku xugun ma qaadanayaan eh, ikhtilaaf almadaalic kalxijaazi reer xijaaz iyo walciraaqi reer ciraaqi iyo wa misra reer masar oo kale taasuu marka ku miithaaliyey way kala fogyihin bu kuleyahy isku madaaric maaha wa qiila waxaa la yidhi soo maarti waa qowl labaad wey shaaficiyada baa is haysataba oo bucdigii iyo qurbigii bay isku hayaanba waxyaalaha dacfiga u keenay bayna kamid tahay in la yidhaahdo masaladan aragtida la yidhahdo qola walba gaar ha u soomtaa u aragto inaan ictibaar ayna lahayn qowlka warka alana inuu daciif yahay waxyaalaha u keenay waxaa kamid a qoladii tiri isku soomi mahayo ayaa waxay isku khilaaftay bucdigii qurbigi iskukilaaftay iskhilaatay marka meesha khilaaf haduu yimaado dhexda isku khilaafeen asalka loo noqon waqiila waxaa la yidhi masaafat alqasri ah, waxaa la ictibaaranaya masaafat alqasri baa la ictibaaran masaafada salaada lagu gaabiyo ilaa maaratay sideetan oo kilomitr iyo meelahaas masaafat alqasri waxaa la yihahdo ayaa la fiirinaya inta wixii isku jira isku aragtiba maaha oo haddii qolada aragto qolada kale ku soomi mayso wax ka yar wey aad ba uga soo yartay masaafat alqasri wax gaaban aad u yar wey wax hadda arrintaa qaadanayna maba jiraba maba jiraba oo haddaba aragtay dee dadka hadda inta badan ikhtilaaf madaaric ka hadlayo waddankooday ka hadlayaan aragtida waddankooda iyo wadamada ku dhadhow ay ka hadlaan ay ka hadlaan laakiin masaafat alqasri ayay shaaficiyadu qabtaa a ah, waa qowl oo hadda raafici uu qabo oo xagga uu rajaxay wey dayib qowl saddexaad baa jira oo ah haddii imaamka muslimiinta uu hal yahay asagana uu ku dhawaaqo yihahda berri weeye aragti bilaadii muslimiinta uu xukumay mid kamida ah aragtiyoodan uu xukunka kusoo fuliyo in la qaato wey qowlka anasna qowl saddexaad weeyaan qowlka kale marka waa qowlkaas sheegnay oo ah in ictibaaru ikhtilaafu mudaalac in waxba ayna ictibaar lahayn oon la ictibaaraynin liqowlihi sala allah alay wasalam suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi markuu nabiga hadlaayana reer madiina keliya lama hadlaynina muslimiinta o dhan buu la hadlayay ru'yadaasna qof muslimiinta kamid ah aragtidiisi wey marka qof muslima ah hadduu arko dhammaan wixii muslimiinta waa ku afurayaan waana ku soomayaan nacam afarka dabcan laba qof baa loo shardiya laakiin araga hore ramadaanka hal qof baa loo shardiya saaba sheegi doone wa waxaa la aqbalayaa fi ramadaana ramadaanka waxaa la aqbali binisbati ila soom marka soonka laga hadlayo iyo bisha araggeeda cadlun waaxidun hal qof oo caadila ayaa la aqbali dakarun lab xurun xor ah mukalafun qaangaaray oo la takliifiyey waa in la helaa qof caadila oo hal qof ah oo rag ah oo haddana maarata mukalaf qaangaara qofkaas hadduu yirahdo bishii waan arkay lagu kalsoon yahay qof aan lagu kalsoonayn oo faasiq ah ama ma ahe laga yaababa inay dana kale iyo waxyaalo kale u rabo inuu ku fulshado oo inta badan marka weliba la afuraayo waxa laba looga dhigay afurka waxa laba looga dhigay markhaatiga waxaa weya dadku waxay u degdegayaan oy jecel in dhabish waa la arko la afuro ay u degdegayaan saasaa loo xoojiyey marka cadli inuu yahay shardi haddii uu caadulahay la aqbali maayo walaa yuqbalu la aqbali maayo fi saa'iri shuhuur bilaha kale hadday noqoto eh, shawaalkii iyo birihii kale la aqbali maayo ilaa cadlaani laba cadli ah oo lagu kalsoon yahay aragtidooda unbaa maarata la qaadanaya laba ugu yaraan waa inay gaaraan ah, haddii markaa ay bilaha kale noqoto wey nacam cadlaani jamhuurta saasay ku tageen inay iskhilaafsan yihiin ramadaanka oo hal qof la shardini muxuu ahaa wixii ramadaanka heen iyo afurka shawaalka lagu afurayay iyo bilaha kale iyo in laba qof ay shardi jamhuurta ku tagtay abu thawr in la yihahda khilaafay oo asaga wuxuu qabaa cadlun waaxidun hal qof oon baa shardi ah walow carafa rajulu bilxisaabi wanujuum low carafa hadduu garto rajulu ninbaa wuxuu aqoonsaday bishii inay bilatay bilxisaabi buu ku aqoonsaday xisaabta waxaa loo jeedaa manaasil alqamari xidig dayaxa iyo xidig iyo dayax meesha uu dagaayo iyo arrimahaasu ku garanaya ou leeyahay dagaxa meesha uu degay iyo xalis uu ahaa iyo arrimahaas yuu isku gegeenayaa markaas wuxuu bisha way bilatay bisha way bilatay ama walmunajamu munajamki munajamkuna waxaa weeyaan bil xidiga hebel markuu soo dhasho bisha way bilataa ayuu kuleeyahay xidigaasuu ku xisaabtaa faqad oo keliya dayib awen walow curifa haddii la garta dee carafa rajuluna bilxisaabi wanujuub uu ku gartay ana qadan beri min ramadaan ina ramadaan tahay buu ku gartay lam yajib isawmu soom ma waajibayo laguna soomi maayo ra'yigiisaas jamhuur culamaa saasay ku tageen wax yar oo culummada kamid ahaa khilaafsan oo leh cilmu lxisaab alfalaki waa la qaadanaya lakiin jumhuurta waxay qaateen xadidkii nabiga sala allah alay wasalam naxnu ummatun umiya laa naktub walaa naxsub annaga waxaana ummad umiya waxna ma qoro waxna ma xisaabno ashahru haakada wahaakada wahaakada mara tobankiiba waa isku saaray saddex jeer mara mid buu soo laabay yani soddonna way noqotaa sagaal labatan noqota tiradaasa ku soconaynaa suumuu liru'yatihi marka manaadka ama waxa eh, la qabsanayo ee eh, soonka uu kusugnaado waa ru'ya iyo aragti iyo bishii inay soddonkeeda dhamaato wax kale meesha muuna sheegin rasulka sala allah alay wasalam marka xisaabka xisaabta falakiga ana waxaa hadda kaleendhayaasha iyo waxyaala ku qorqoran weeyaane hadda kaleendhooyinka waxa ku qoran waa xisaab falaki wey xisaab falaki weeyaan marka waxaa la ogaaray bitajruba lagu ogaaray inay khaldanto inay khaldantaa la ogaaray maalin ay dib dhacdo xataa qaarkood waxay leeyihiin qowa xisaab falakiga waxay leeyihiin yumkinu ru'yata alqamari qabla ru'yat alcayni almujarada biyowmeyni saasay leeyihiin in eh, xisaab falaki lagu arko bisha lagu arko lagu ogaado intaan isha mujaradka lagu arkin laba maalmood ka hor ayaa lagu arki karaa bay leeyihin laba maalmood ka hor baa lasii arki karaa ayay qabaan waa maalin bay qaarkood horreeyaan way sii sheegayaan marka arrintaas waxay culamadu hadda fatwootay mucaasirkaana fatwooday kibaar culamaa inaan xisaab falaki la qaadanaynin laguna camal falaynin sidaasay ku tageen lakiin waxay ka soo reebaan waxa la yiraahdo wax la yidhaahdo almukabiraat in la xidho waxyaalo bisha weyneyn kara oo eh, la yidhaahdo mathala almanaadir almanaadir waxyaalaha isha eh, intii la gashado ama maraasida la yidhaahdo hadda sacuudiga oo kale ilaa lix marsad mar aan baxfi ka sameynay lix marsad bay leeyihiin lix marsad ayay leeyihiin oo ay bisha ay ku ilaaliyaan wax sida baalkan hadda wax duuba oo kale ah oo ay ku qabanayaan wey oo afarta gees ah, lixda jihooyinka o dhan laga laga saarayo bisha laga lagu daawanayo marka taa ayadaa waxay ka fadwoodeen culimmadu inay ru'yadeeda ay sugan tahay oo la qaadanayo lianna waxay leeyihiin ka nadaara ha waa nadaaradan iyo okiyaalahan oo kale hadda adda okiyaalaha markaad gashatana aada xarfihii si fiican arki haddaadan gashanina aad xarfihi arkaynin markaad gashato xarafka ad arkaysa sax maa maad kartaa waxaad aragtay xarafkii maa maad ma beesid saas darteed waxaan lagu fiiriye lagu arkay bisha lagu arkayo waxaa weeyaan bishinbu ishinbuu ku yar iftiimiyey oo wixii araggiibuu ku waasiciyey xaqiiqatan bishii oo la arkay weeyaan bishii un la arkay taas marka waa masale kale wey masale kale wey calaa kulli xaal waa masaaisha hadda culamadu aad oga naqaashaan bay kamid tahay mucaasharka walow carafa rajulu bilxisaabi wanujuumi ana kadan buu gartay min ramadaana inay kamid tahay lam yajibi sawmu soom ma waajibayo a laakin yajuuzu waxaa u banaan buu ley musanifka lilxaasibi kii xisaab lfalakiga yaqaanay iyo wlmunajami midkii xidigaha wax ku fiirin jiray wa ku garan jiray faqad oo keliya u banaantay ayagu waa dhihi karaan anigu waan iska soomaynaa hadday arkaan inay qanaaca ku gaaraan inay xaqiiqa wax ku helaan oo isleeyihiin waxbaad ogaateen oo arrinta waa idiin sugnaatay way iskaga soomi karaan oo iyaga qaadan karaan lakiin dad kale inay ku camal falaan ma banaana liannahu sumu luriyati waafdulu luriyati bay ka hor imaanaysaa wain ishtabahat ishuhuuru hadday bilihii isshabahaan bilihii baa isku darmaday calaa asiirin qof la qafaashay oo meel ku qafaalan ayay bili iskaga darmadeen wanaxwi waxaa lamid ah, masjuunkii iska xabisnaayo xabiska ku jiray ayaa soo galaya ama nin iska meel cidlo oo baadiyo ah meel baadiyo ah oo cidluu iskaga dhex dhumay biliiba halka iskaga darmaday ah, ila markay dadku isla joogaan bisha waa hebla ladhihi waa la marmar baad garan waayo dhihi war bisha waatee markaas la dhiho heblo wey marka ninkaas baadiyisu u jooga biliiba wuu kala garami waayeba ama mid qafaalan oo meel lagu qafaashay ama mid xiran oo masjuunaho xabis ku jira wey alaambaqu ku jira alaambaqa iyo godka hoostiisaa la geliyey ijtihaada waa ijtihaadaya wujuuba waajibnimo a ah, waa inuu ijtihaado fii ramadaana ramadaankiibu ku ijtihaadi war bilahan bishii ramadaan ma bilatay waa kaa waagii bisha heble aheed soo xisaab waxba isku yardadey meesha uu isleeyahay ramadaanka way ku toosan tahay markuu marayo ayuu soomaya ijtihaada wujuuban fii ramadaana wasaama waana soomi waa soomay markuu soomo ayaa dib laiskugu laabtay fain istamara ishkaal haddii ishkaalkii iyo iska daraantii ay istimraarto ninka isagaha ah, sanad kaamil iyo laba sano ayay sidii arrintu iska ahaydba ama u qafaala ama aba isku jiray ama bilihiibu kala garan la-aaba aw mase waafaqa ramadaana ijtihaadkiisa ramadaan buu waafaqay markuu bishi ramadaan uu soomay islahaa uu soomay shawaalkii baa lasoo daayey ramadaan goormaha bishaa soo dhaaftay bas waa u ansaxtay kaas aw mase maa bacdahu ramadaan gadaashiisa ayay ku dhacday ijtihaadkiisi waa ijtihaaday markaasuu wuxuu ku dhacay shawaal bil shawaal buuba soonki kaga hagaagay ilan ramadaankii bishii ka horeysay ayuu soominba ti shawaalkiibuu ramadaan marka ku ijtihaaday saxa waa ka asixi saxa waa ka asixaysaa leanna shawaalkaa qalday marka u noqonaysaa waa qadeeyey bishii shawaal ayay ramadaan iyuu ku ijtihaaday waa ku dhacay marka waa layihi bish kala ramadaan aheyd shawaalki marka waa asaxday leanna waa hoos bu ka maray wain waafaqa hadduusan waafaqa sawmahu soomkiisa maa qablahu bishii shacbaan bay kaga dhacday ramadaan la gaarin ayuu sii soomay lam yasixa ma saxay ah, qabla waktii buu soomay saasuu kala qadqaadayaa anta jawab bilah towfiq sal allah waslam